bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo koobaad aayadda toban iyo lixaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay in shay maaragtay cibraqaadada la tusaaleeyo oo nabigu calayhi salaatu salaam ummaddiisa uu tusaaleeyo oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu rasuulkiisa u yidhi waxaad u tidhaahdaa saydka maxamedka ahow qoonkaada ma idiin khabraa wax ka khayr badan shahawaatu dunyahaas lasoo sheegay marka haa weeye waxaa u sugnaaday kuwa shirkiga ka dhowrsaday ilaahay agtiisa jannaad oo waxa weeye taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa webiyaal ay dureerayaan webiyaalka afartaa ilaahay qur-aan ku sheegay jannadaasna way ku waarayaan haween ayaa u sugnaaday oo la dahiray wax kasta oo la qarmoonsada laga dahiray iyo rillo ilaahay xaggiisa ka ahaaday allahna subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay addoommankiisa marka hadda ilaahay addoommankaas ayuu sifaynayaa alladiina addoommankaasoo ayuu dha ilaahay yaquuluuna ku qowlaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innanaa annagu aamanaa waanu rumaynay oo waxa weeye waanu ku rumaynay adiga rasuulkaagana waan rumaynay fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda halkaas ayaa waxaa weeye casharkeenna hore ayuu loo joogay marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala addoomankii wanaagsanaay oo sidaa ilaahay subxaanahu watacaala u baryaayey ma-aalkoodana ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga soo warramay ayaa lasii sifaynayaa markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala addoommankaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ahowdha ilaahay waassaadiqiina kuwa runsheeg badan ah waalqaanitiina kuwa addeeca rabbigooda ah waalmunfiqiina kuwa bixiyo ah oo wax sadaqaysta waalmustakfiriina kuwa dhaafid weydiiyo ah bil asxaari hiraabahw ilaahay marka hadda weli waxaynu ku jirnaa sifaadkii ilaahay subxaanahu watacaala addoommanka waa wanaagsan oo jannadu ay u sugnaatay alla uu ku sifaynaayo waxaa marka hore ilaahay soo yidhi subxaanahu wa tacaala waa kuwa dhahaya rabbigaynaw annagu waanu rumaynay nabigaaga waanu rumaynay adigana waanu ku rumaynay ee ilaahu noo dhaaf dunuubtayna naarta cadaabkeedana naga kori markaasuu haddana dha ilaahi subxaanahu wa tacaalaa addoommankaasoo assaabiriinow dha ilaahi subxaanahu wa tacaala kuwa sabar badan ah haddii kaleentood waxa weeye waxaa lagasii sifay karaa liladiina taqo weye oo waxaa la dhihi karaa asaabiriina oo waxaa laga sifay karaa mawsuul ka horo oo ilaahay yidhi subxaanahu watacaala liladiina taqow cinda rabbihim jannaatun uu dhahay kuwa ilaahay subxaanau watacaala ka cabsaday alla agtiisa jannaaday ku leeyihiin ah, mutaqiintaasoo asaabiriina kuwa sabar badan ah mutaqiintaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah alladiinada hadda ka horaysa iyada laftirkeeda waa laga sifay karaa addoomankana waa laga sifay karaa hadda wallaahu basiirun bilcibaadi taasi waxaa weye iyadana waa laga sifay karaa haddii kale labadaba waxaad ka sifay kartaa mawsuulka oo alladiina yaquuluuna ah kii hore ayaa laga sifay karaa waana laga bedeli karaa tan ayaduna lamid weeye labadaasay markaasay ku bannaan tahay markaas waxaa dhahaysaa assaabiriina muttaqiintaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah ama addoommankaasoo assaabiriina kuwa sabar badan ah oo ilaahay daacadiisa ku sabra waxaa weeye balaayada ku sabra macaasida ka sabra sabarku saddexdaas weeye sabarka aqsaamkiisa waxaa weeye asabru cala daacati wa cala albalaayaa wa cani ilmacsiyati wasaadiqiina kuwa runsheed badan ahow dha ilaahay oo iimaanka ku run sheegaaya waalqaanitiina kuwa addeecaha rabbigooda waalmunfiqiina kuwa nasaqeeyo ah oo sadaqada bixiya waalmustakfiriina kuwa dhaafid weydiiye ah masalanba waa inay yidhahdaan allaahuma fir lanaa asxaari ow dha ilaahay awaakiruleylka waaye bilasxaari hiraabtow dha ilaahay bil asxaari hiraabaha ayuu dha ilaahay waktiga oo la yidhaahda waqtu saxarka la yidhaahda weli waa markaasi qabayla alfajri saadiq weye fajarka saadiqa wixii ka horeeya weye adigu waxaa loola jeedaa rubaca dambo oo waxa weeye habeenka ayaa loola jeedaa oo akhirulaylka waalmustakfiriina wdha ilaahay kuwa dhaafid weydiiyaha bil asxaari xiraabaha ah, dadaal waxaa laga yaabaa inay arooraha isaga fasiraan laakiin aroor waxay noqonaysaa wixii maaragtay fajarka ka dambeeya ay noqonaysaa oo sida hadda waxa weeye carabigu ou markaasi u alfaad badan yahay ama uu macaani badan yahay luqooyinka kale maaha asxaabtu waxa weeye waktiga oo waktiga la suxuurto suxuurta haddii la cuno waxa weeye markaas ay ansaxaysa weye laakiin waxa weeye fajarka saadiqaa bacdigiisa asxaar lama dhihi karo marka kuwaas ayaa waxa weeye jannaad ay usugnaadeen buu dhahay ilaahi subxaanau watacaala marka hadda meeshaan waxaa la yidhi eh, waxaa la yidhi maaragtay dhowr jumlo ayaa waxaa layskula cadfay baa la yidhi wow layskula cadfay oo markaasi sifooyinkan hadda lagu sheegaayo dadkan mutaqiinta ah waxa weeye ayadoo hadda waxaa layidhi mawsuufki waaxid uu yahay ayaa waxaa layskula cadfaa layidhi wow see arrintaas ku dhici karta haddii la yidhaahdo laba jawaabood ayaa looga jawaabaa layidhi midda ugu horraysa waxaa layidhi sifaatku waxaa layidhi markay takarurtaa layidhi oo dhowr sifo markaasi ay soo nonoqoto waxaa banaan bacligeed bacliga kale in lagu cadfo wow layskula cadfaa layidhi mawsuufka markaasi laga sifayhayo hal keligiisaba ha adaa layidhi marka wowdaan gelaysane meeshaan oo kaleentood waa litafkiim baa layidhi waa macnaha waxaa la weynaynayaa dadka waxaa weeye sifaadkan ku sifoobay ayaa la weynaynayaa maxaa yeele waxay ku ogeysiinaysaa ha layidhi sifo kasta waxa weeye inay mustaqillo ay tahay oy gooni ay la tahay oo lagu ammaanayo mawsuufka lagu sifaynayo hal mid waa taasaa la yidhi midda labaad waxaa la yidhi waxaaba la leeyahaa la yidhi mawsuufku waxa weeye maaragtay hal keligiisa maahanaa la yidhi mar waxaa la yidhi waa mutacadid ba la yidhi mawsuufku waa mutacadid waa badan yahaa leeyihi marka sifooyinku markay bateen sifaatkana waxa weeye mar haddii mawsuufka oo mutacadid ou yahay waxa weeye sifaatkana waxa weeye mawsuufkaas mutacadidka ayaa lagu tawsiicinayaa maxaa yeele waxaa la leeyahay mutaqiinta bacdigood saabir weeye bacdigood saadiq weeye bacdigood waxaa weeye munfiq weeye bacdigood mustakfir weeye saasaa la leeyahay marka hadda sidaas haddii la yidhaahdo ayaduna waa bannaan tahay inkastoo sida hore loo badanya labadaasaa lagu jawaabahaa layihi shahidallaahu alla wuxuu caddeeyey annahu sha'niya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka inuusan ahayn ilaa huwa isaga mooye waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way caddaysay wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaana way caddeeyeen qaa'iman xaalow yaasii ku taagan alla bilqisli cadli ku taagan laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi wujuudi alle xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye alcasiizu allihii qaaliga weye ilaahay mulkigiisa alxakiimu allihii fal suuban wuxuu sancaynaayo aayaddaynu meeshaan ka gelayno waa aayad weyn oo maaragtay ilaahay tawxiidkiisa ka warramaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala shahida allaahu alla wuxuu caddeeyey waxaa laga wadaa shahidadan bayana likhalqihi ilaahay khalqigiisa ayuu u caddeeyey dalaa'il iyo aayaad ayuu ugu caddeeyey annahu sha'niya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka inuusan ahaynin ilaa huwa isaga mooye walmalaa'ikatu washahida shahida bidaalika kaas waxaa ka markhaati kacay almalaa'ikatu malaa'igtiina way ka markhaati kacdo iqraar ayay uga markhaati kacday wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaane ayaguna iqraaray uga markhaati kaceen oo ambiyada iyo mu'miniinta ah weye markaas oo ictiqaad iyo lafdi intaas way uga markhaati kaceen qaa'iman xaalow yaa kii taagan alla subxaanahu wa tacaala oo bitadbiiri masnuucaatii weeye waxyaabaha masnuucaadka u sancaynaya maamulkoodu ilaahay ku taagan yahay qaa'iman xaalow yaa sii taagan alle bilqisli cadli ku taagan oo waxa uu maamulaayoo dhan si cadaalad ayaa ilaahay ku maamulaya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka maahan ilaa huwa isaga mooye macnaha waxaa loo soo celiyey midaan lita'kiida layidhi alcasiizu allihii qaalib weeye alla mulkigiisa alxakiimu allihii fal suugan weye wuxuu sancaynaayo marka hadda aayaddan alfaadeeda macnuhu waa sidaas balse haddii aan kusoo laabanno waxa weye waxay iska leedahay shahidallaahu sababu nusuula iska lehed waxaa sababu nusuulkeedu ahee sababta ay kusoo soo degtay aayaddaana waxay eedaa layidhi laba nimo caalima oo waxaa weeye ka mid a axbaartii reer shaam waxaa weeye culamaau yahuud laba nimo ah oo waxa weeye raggii maaragtay caalimiin tahay oo shaam joogi jiray ah ayaa rasuulka calayhi salaatusalaam madiina u yimaadeenaa layidhi markaase waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaa su'aalaynaa muxamedow shay ayaanu kaa su'aalaynaa haddaad noo sheegtana waanu ku rumaynaynaa waana kuu rumaynaynaa risaalada ad ah waas markaasuu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam sala ayuu dhahay su'aalow dhahay kolkaasay waxay yidhaahdeen akhbirnaa can acdami shahaadatin fi lqur'aani yidhaahdeen shahaado midda u weyn qur-aanka dhexdiisa sidaa markay yidhaahdeen ayaa aayaddan soo degtaa la yidhi marka waxaa la yidhi maaragtay waxayna waxay yidhahdeen waanu rumay haynaa ee nooga waran haddana marka waxa weeye acdamu aayatin acdamu aayatin weeye aayad midda ugu weyn shahaadada xagga qur-aanka waxay ku noqotay baa la yidhi aayadda tanu waxa weeye maaragtay waktigii ay soo degaysaa layidhi waktigii aayaddan shaydallahu ay soo degaysay waxaa la yidhi kacbada hareeraheeda waxaa saaray saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa saaray baa la yidhi markii ay soo degtay waxaa la yidhi asnaamtii way soo wada daateen baa la yidhi asnaamti kulligood way soo daateen shahidallahu markay soo degtay wixii saddex boqol iyo lixdan sanamo oo kacbada saaraayo carabtu ay caabudaayeen kulli dhulkay ku soo dhaceenaa yidhi sidaasay marka waxay ku noqotaa la yidhi acdamu shahaadatin fi lqur'aani saasay ku tahay ba layidhi haddana waxa weeye taas markaas nusuulkeeda oga baxno waxa weeye fadli ayaa ku soo arooray oo aayaddan waxa weeye fadligeeda axaadiisaa kusoo aroortay oo waxaa la sheegay xadiiskaas markii waxa weeye maalinta qiyaamo la gaaro waxaa la keenahaa yidhi qofkii xifdi jiray aayadda tan markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay ina licabdii haadaa cindii cadan addoonkaygan aftayda ballan ayaa u yaalla oo ballan ayuu igu leeyahay fa oofihi u oofiya ayuu malaa'igta leeyaah adkhiluu cabdii addoonkayga geliya aljannata jannada geliya markaas fa yadkhuluunahu jannada way gelinayan malaa'igtu min kayri saabiqati cadaabin asagoo wax cadaabaho u sabqiya aysan jirin xadiiskaas waxaa weeye dabaraani iyo maaragtay ayaa laga helayaa iyo mustadraga ayaa laga helaya xaakinkiisa fadligeeda waxaa ka mid ahaa layidhi haddane waxay goysaa ayaddaanu cirqa shirkiyale shirkiga xididkiisay goysaa way qalbiga ka jartaa waswaaskana way anfacaysaa oo qofkii ahluwaswaasa aayaddan hadduu qiradeeda uu daa'imo oo wardi uu ka dhigto waswaaskaa ilaahay waa goynayaa sidaas daraaddeeda waxaa weeye dadka caarifiinta aayaddan way doorteen baa layidhi markay salaadda ay khatimaan oy salaadda dukadaan bacda salaad inay mar walba ay akhrisaan ayay maaragtay yaa daa'imeen baa layidhi marka hadda meeshaan haddaan wax yar ugu laabanno macna shahaada waxaa weeyaa la yidhi alikhaaru bilisaan weeye ilaahayna wuxuu leeyahy shahid allaahu ayuu dhah ilaahay shahaadana waxaa la yidhahdaa alikraaru bilisaani lisaanka oo laga qiro waladcaanu oo walcidcaanu bilqalbi weeye amba qal iyo qalbigoo laga qiro shayga waxa weye lisaankana laga qiro qalbigana waxa weye laga rumeeyaa la yidhahda hadda marka lisaan wax laga qiro qalbina wax laga rumeeyo ilaahay mustaxiil ay ka tahay muraadku marka waa maxay waxa weeye shahidallaahu macnaha bayana wa adhara likhalqihi ayaa lagu fasiraya oo waxa weeye ilaahay dalaa'il oo qadciyo ah ayuu ugu caddeeyey annahu laa ilaha ilaa huwa ayaa leeyi marka hadalka waxaa ku jirta isticaalo oo tabiciyo ah ayaa ku jirtaa layidhi maxaa yeele bayaanka ayaa waxaa lagu shabahay shahaadaa layidhi ismulmushabbahu bihi ayaa la soo caariye qaatay oo mushabbahi loo soo caariyo qaatay waxaa la ishtiqaaqoo la dhambalaa layidhi shahaadadii oo shahida bimacnaa bayaha ah weeye wajhuljamcuna waxaa weeye alwusuuqu bikullin weye mid walba waa lagu kalsoon yahay maxaa yeele qofki waxaa la yidhi wax qira oo wax rumeeyaa la yidhi waxaa u xasilaaya wusuuq ayaa u xasilaya kalsooni sida waxaa la yidhi qofkii waxaa weeye maaragtay ah, wax caddeeya saamica dhegaysanaya oo waxa uu caddaynaya ka maqlaaya isagana kalsooni ugu helaayo kalsooni uga qaadaayo khabarkiisa weye marka hadda waxaa weeye jalaaleynkaa markuu fasiraayo shahida allahu shahidadaas bimacnaa bayana ayuu ku fasirayaa maxaa yeele meeshaas waxaa ku jira caqiide weyn baa ku jirta ayaddaana waxay dhisaysaa caqiidada qofka muslimka ay dhisaysaa ina diina diinkow dhah ilaahi subxaana watacaala tacaala ina diina diinka almarliya oo laga raaligayahaa meesha ku jirta cind allahi ilay agtiisa alislaamu islaamka weeye ilahi wuxu yidhi subxaana watacaala tacaala diina diinka ayuu dhah ilaahay oo raalliga layaha laga yahay cind allaahi ilaahay agtiisa alislaamu islaamka weeye waa sharciga lala soo bixiyey ilaahay rusushiisa oo markaasi tawxiidka ku dhisan weeye wama ikhtalafa aladiina kuwa isma khilaafin buu dhah ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa inti kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu cilmiga u yimiday oo tawxiidka ay ku cilmi lahaadeen bagyan xasad daraaddiisow dhayleen oo baynahum ayaga dhexdooda ahaaday waman yakfur ruuxu kufriyow dha ilaahi subxaana watacaala tacaala biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya fa ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu allihuu degdeg badan yaha weeye oo ilaahay subxaanahu wa waa xisaabayaa degdeg ayuuna ku xisaabayaa aayaddan hadda ilaahay subxaana wa tacaala noogu caddaynayaa diinta ilaahay agtiisa laga raaliga yahay inay islaamka tahay wamaa cadaahu dalaalan wuxuu diintaa islaamka wixii ka soo hara oo laga diin yeeshana inay baatil yihiin ayaa ilaahay noo sheegayaa marka hadda aayaddan waxay soo degtay baa layidhi yahuudaha waxay sheegteen baa la yidhi annahu laa diina afdal min diini ilyahuudiya inaysan jirin diinka fadli badan diinta yahuudiya diinta yahuudiyada diinka fadli badan inaysan jirin ayaa yahuudu sheegteenaa layidhi nasaara iyaduna waxay sheegataa la yidhi in diinta nasraaniyada diinka fadli badan aysan jirin markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhamma xagga iska dhiga inna diina diinka ayuu dha ilaahay oo laga raaliga yahay cinda allaahi ilaahay agtiisa alislaamu islaamku weeye marka hadda waxaa weeye marka ay sidaas leeyihiin waa markii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkeena uu soo diray oo kitaabka qur-aanka lala soo diray ayaa si kitaab qur-aanka ayana ayaa wadan diintaas waxaa weeye fadli way laheed laakiin waktigaas wakti la nasaxo waxba laga soo qaadi mayo marka taasaa ilaahay subxaana watacaala oo ku beeninaya subxaana watacaala wama ikhtalafa aladiina kuwii uusul kitaaba kitaabka la siiyow dha ilaahay yahuud iyo nasaara weeye oo diinta iskuma khilaafin masalan bakhilaafku muxuu noqonayaa bian waxadda bacdun wa kafara bacdun weye bar inuu ilaahay waxido barna uu kufriyo sidaas weeye iskhilaaf ilaa min bacdi maa inti kadib mooyaane ayuu dha ilaahay jaa'ahum oo u yimida alcilmu cilmigii markii way cilmigu yimiday oy cilmi yeesheen bacdigeeda ayay iskhilaafeen waxaana dhaliyowdha ilaahay oo baynahum dhexood ahaaday oo kufaarta ayaa xas uu ka yimiday oo ay xasdayaan hase yeeshee ilaahay ruuxu kufriya biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya fa in allaha allowdha ilaahay sariiculxisaabi xisaabkiisu allihuu deg deg badan yaha weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala degdegaas hmm. maalin adduunya maalmeeda kamida ah, niskeeda ayuu xisaabayaa sida axaadiista kusoo aroortay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa in xaajuuka hadday kula doodaan khaasamakal kufaaru yaa muxsidiini ow dha ilaahay fa in xaajuuka hadday kula doodaan oo waxa weeye kufaaru mako iyo maaragtay yahuud iyo nasaara diinta ay kugula doodaan faqul waxaa u tiri hawdha ilaahay aslamtu anigu waan hogaamiyey wejiya daatadayda lilaahi allah ayaa hogaamiyey waman duulna waa hogaamiya itabicanii aniga iraaca ah, saasuu dheh hadday diinta kugula doodaan faqul waxaa u tira awdha ilaahay aslamtu anigu waan hogaamiyey wejiya amba wejiya daatadayda lilaahi ilaahay aan hogaamiyey hadda wejigaa laga cabiray wejigu waxaa weeye ashrafu aclaa'i ilbalan weeye bininka maaragtay xubnihiisa ayuu ugu sharaf badan yahay ee eh, haddii wejigu hogaansamana inta kaleentoodna asagay taabic u tahay Ah. waman duulna waa hogaamiyey itabicanii aniga iraaca waman itabacanii na waa liikaa ya loo subaa ma la iska daayo inta aniga iraacdane ayaguna waxa weeye daatadooda allay u hogaamiyeen oo hadda jaaladku waxau leeyahy wakutabaju wejiga waa la khaas yeelay bidikri weye lisharafi fakayruhu awlaa weye ee hadda daatadoo dhan ayaa loola jeedaa maxaa yeele qur-aanka waa arkaysaa wayabqaa wejhu rabbika duulja markay leeyahay ilaahay daatadiisaa loola jeedaa waqul waxaa u tidhaahowdha ilaahay liladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey yahuud nasaare waxaa u tidhaahdaan iyo wal kuwa ummiyiinta oo markaasi mushrikulcaraba a aslamtum waqul ladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka siiyey iyo wal carab ayaa loola jeedaa maxaa yeele mucdamkooda yaqra qofkaan waxnaan qori karin wax meel ku yaalnaan akri karin weye mari iyo waman cadaahum wixii ayaga ka soo haro laa kitaaba la waaan ayadka leeyahay aslamtum istifhaamtaan waxaa weeye amar weye macnaha aslimuun weye islaam weye aslamtum ma islaamaysiin istifhaamtaana istifhaamu takriic ayaa loola jeedaa qasadkuna waxaa weeye waa amar weye waxay la macno tahay bahal adown oo kale weye fain aslamuu hadday islaam hadhay hogaansamaan oodha ilaahay way hanuuneen oo baayida ayay ku hanuuneen wain tawallow hadday jeejeestaanne i ama islaamada aasiri ay diidaan fa inamaa saydka maxamed ka ayuu dhahan leh albalaagu gaarsiin doonaya wax lagaama rabiya bilcibaadi addoomanka acmaashooduna ku jaasinaya hadda marka nabiga calayhi salaatusalaam ilaahi uu leeyahay fa in tawallow hadday jeestaan fa inamaa in kaleeto maahine calayka waxaa korkaaga albalaagu gaarsiin atabliiqu lirisaala waxaa weeye intaa nabiga jihaadka la farinay ahayd laakiin markii nabiga calayhi salaatusalaam jihaad la faray macnaha loogu qusini maayo intaas weye ayaddaa markaasi waxay soo degtay intaa nabiga jihaadka la fari maxaa yaele rasuulka calayhi salaatusalaam imsaas iyo exraal ayaa la amray inuu ka afhaysto ou ka jeestaa la yidhi ayaa qur-aanka lagu amray dhowr iyo toddobaatan aayadood ayaa nabiga calayhi salaatusalaam dagaal loogaga reebaayay kabacdi ayaa dagaalkooda la amray oo insha allahu tacaala waa ku tegi doonaa aayadihii rasuulka calayhi salaatusalaam dagaalka lagu amray markaasuu dhah ilaahay wallaahu alle basiirun calih caalim ku a ah weye bilcibaadi addoommaka ilaahay addoommo kastaa caalim ku ah waxay sameeyaan ilaha u xisaabaayo ila aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay ah, ina aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaasi bashirun bicadaabin aliim ulaa'ika aladiina xabidat acmaaluhum fi ddunyaa waalaakhirati wamaa lahum min naasiriin ilah wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya wa yaqtuluuna annebiyiina nabiyaashana dilaaya bigayri xaqin xaq qeyrkiisku dilaaya wa yaqtuluuna aladiina kuwiina dilaaya ya'muruuna amraaya dadka bilqisti cadli amraaya oo min annaasi dadka ka mid a ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa fabashirhum kuwaas uu bishaaray ogeysii bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ulimin oo xanuujiya hadda ilaahay subxaanau watacaala waciid adag ayuu isoo jeedinayaa qolooyinka kufaarta gaar ahaan waxa weeye yahuud ayaa maaragtay laga sii waramahaa layidhi oo aayaddan sabnuzuulkeedu ahay ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufrinaaya biaayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya qur-aankaa wayaktuluuna nabiyiina nabiyaashana dilaaya wa yuqaatiluuna qeyaahna waa jirtaa la dagaalamaya wey markaas bikayri xaqin xaq qeyrkiis hadda waxaa la yidhi nabi dilkiis mar walba waa bikayri xaqaa layidhi ee marka hadda sidaas la leeyahay haddii la yidhaha masalanba ina qatla alambiyaai laa yakunu ilaa bikayri xaq ambiyada dilkeedu ma noqdo ilaa bikayri xaq mooyaane waxaa lagu jawaabayaa ictiqaadkooda ayaa markaasaa waxa weeye ayaa ayaa la fiirinayaa marka waxay ziyaada waxay ku noqonaysaa fi tasmiici calayhim weye macnaha nabigaa ilaahay wuxuu leeyahay layaab saydka maxamedka ahow nimankan balaadadooda oo maskax la-aantooda ambiyada ilaahayay dilaayaan ayagoo ictiqaadinaya dilkoodu inuu markaasi khilaafulxaq uu yahay weeye haddana waxa weeye waxay dilayaan dadka kaleentood ambiyada rumeeyey oo amraaya waxaa weeye cadliga markaasuu dhah ilaahay bikayri xaqin ku dilaaya maxaa yeele mar xaq nabi lagu dili kara ma jirta weye maxaa yele ambiyadu maxsuumin waaye maray dil mutaysaan ma jirto laakiin wixii markaasi aan maxsuum hayn mar dilkiisu xaqi ayaa dili karaya wayaktuluuna aladiina kuwiina dilaaw dha ilaahay ya'muruuna amraaya dadka bilqisdi cadli faraaya oo minanaas dadka kamid ow ilaahay fabashirhum bicadaabin aliim mow ilaahay marka hadda nimankan yahuuday ahaayeen baa layidhi waxaa la sheegay waxay dileen baa layidhi afartan iyo saddex nabi ayay dileen hal maalin baa layidhi oo weliba subaxda horo ayay afartan iyo saddex nabi oo ambiyadoodiihay dileenaa layidhi riwaayado kale waxay qabaan maaragtay todobaatan nabi ayay dileen ayaa layidhi subaxdii horey dileenaa layidhi marka waxaana ka nahiyaa layidhi boqol iyo toddobaatan oo dadkii cubaada ahay oo ambiyada rumeeyey oo culummada ahay ayaa iyaguna arrintaas ka nahiyaa layidhi ayagina waxay dileen baa layidhi maalintii gelinkeedii dambay dileenaa layidhi marka hadda sidaas ayay mucaanidiin ahaa jireen yahuuddu maxaa yeele yahuud waxaa weeye ambiyadoodu wakti badan isku soo gaari jireen marka kuwaasoo dha ilaahay fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mulimin oo xanuunshay u dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye xabidad ay burtay acmaalum acmaashoodi waxay camal faleen oo khayra sadaqo iyo silaturaxim iyo wax kasta waa bureen owdha ilaahay fi dunyaa adduunyaday ku bureen iyo walaakhirati aakhiro wax laga soo qaadaayo ma maxaa yeele shuruuddii baa laga la' yahay wamaa lahu mana u sugnaanin kuwaasowdha ilaahay min naasiriina kuwa gargaaro oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo marka camalkoodu inuu baaba yahay hadday kufriyeen inaan macnaha waxba laga aqbalayna ilaahay sheegaya ilahi wuxu uhi ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwa weeye xabidat ay burtowdha ilaahay acmaalum acmaatoodu ma camiluu min khayrin weeye kasiratin weeye wasadaqatin sadaqatin weeye qaraabe xidhiidinta ay samaynaan maxaa yeel hadda gaalada waxaad arkaysaa wax walba way bixinayaan oo sadaqay bixinaayeen oo waxbay bixinaayeen ixsaanay samaynayaan laakiin taasi waxa weeye waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeele shardigeediaa la'yahay oo islaamnimadii ayaa laga la'yahay weye marka gaalku waxaa la yidhi adduunyada waa ku intifaaca waxuu bixinaayo laakiin aakhira ayuusan waxba ka helaynin waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura halkaasaa uu tegi doonaa fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhirow dha ilaahay wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay kuwaas min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay ka mancinaayane maalinta qiyaama uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ayaa lagu cadaabayaa marka hadda camalkoodiina sidaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay oo inaan macnaha waxba aysan ku intifaacayn ayaa ilaahay ka warramayaa aakhira markii la gaaro weye sida laakiin bacdu axaadiis soo aroortay adduunyadan inay ku intifaacaan ayaa dhacaysa laakiin gaalka waxa weeye aakhiro waxba laga sawaabi maayo marka casharkeenu intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu man tashaa watanzicu lmulka minman tashaa watucizu man tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهاar وتولج النهاaر في الlyl وتkرج الحy من المyت وتkرج المyت من الحy وترزق مaن تشhاaء بغyri xisاaب بisم اللahi الرحمن الرaحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo saddexaad oo suuratu aal cimraan ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey nimankii maaragtay ahlu kitaabka ahay oo yahuudda ahay baa ilaahay nooga soo waramay marka ilaahay subxaanau watacaala wuxuu soo yidhi kuwa maaragtay ah, aayaadkayna ku kufrinaaya oo ilaahay ambiyadiisa xaqdarro ku dilaaya dadka waxaa weeye cadaalada faraaya oo maaragtay ah, ummadda kale ka mida oo dadka ah culimmadaani iyagana dilaaya waad ogeysiisaa hawdha ilaahay cadaab aliim weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi kuwaas camalkoodii waa buray adduun iyo aakhiraba waa ku burow dha ilaahay wax u gargaaro cadaabka ilahay ka mancnaa ma laha hadda aayaddan ilaahay subxaanau watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo iyo qof kastoo muumin oo khidaab ka suurtoobo ayaa alla wuxuu leeyahay alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiba nasiib la siiyey min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey towreeda yudcowna xaal loo yeelaayow dha ilaahay ilaa kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeeraayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabkaasu beynahum ayaga dhexdooda uu xugmiyo uma bacdigeeda yatawallaa uu jeesanayow dha ilaahay fariiqun fariiq daa'ifo oo minhum ayaga ka mida wal xaal hum ayaguna muxriduuna kuwa jeesta ay yihiin ow dha ilaahay marka haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrin dhacday oo isla nimankaa yahuudda ka dhacday oo waxa weeye markaasi ay ka jeesteen kitaabkii alleh ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa ayagoo markaasi waxa weeye laysku ta'ajubinaayo waxa markaasi ay sameeyeen ayagoo wax garanayo oo ku cilmile markaasi ilaahay axkaamtiisii gaar ahaan axkaamu tawreed alam tara sow arki maysdowdha ilaahay subxaanahu watacaala ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban macnaha xaqan weeye dheef laga siiyey minal kitaabi kitaabka kitaabka waxaa weeye tawreed weeye yudcowna xaal loo yeedhaayo dheh ilaahay subxaana wa tacaala ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeedhaayo oo tawreeda liyaxkuma inuu xugmiyo baynahum dhexdooda uu xugmiyo si waxa weeye kitaabkaasu dhexdeeda dhexdooda uu xugmiyo ayaguna waxa weeye kitaabku dad garanaayo ay yihiin ilaa kitaabillaahi loogu yeedhaayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabku baynahum dhexdooda uu xugmiyo uma bacdigeedowdha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiqowna ilaahay waa qayb oo minhum ayaga ka mid ahow ilaahay wal xaalum ayaguna muxriduuna kuwa jeesta yihiin oo waxa weeye xukunkiisa inay aqbaleen ay ka jeesteen markaan loogu yeerayana way jeesteen horena waa u jeesteenoo tawreedkuuma aysan camal falaynin aayaddan marka haddaanu soo noqonno sabunusuulkeeda yahuuday isku soo degtaa layidhi waxaa dhacday baa layidhi laba ayaga ka mida ah ayaa zinaystay baa layidhi oo nin iyo naag ayaa zinaystay baa la yidhi markaasay waxay usoo xuguntameen nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu ku xugum yeelay labadii daani in la radmiyo oo dhagax lagu jiro markaasay diideen baa layidhi kolkaasaa tawreed dhah keenaa layidhi waxaa laga helay markaasi rajmi ayaa laga helay markaasaa la rajmiyaa layidhi markaasay caloodeen bas taasaa ilaahi subxaanau watacaala uu ka warramayaa wax yar haddii bayaan lagu darane waxaa la yidhi labadan sinaysatay waxay ahaayeen dad ayaga ashraabtooda dadkooda magaca lahay ah ayay ahaayeen baa layidhi marka markay labadaas bilayso sinadina ay ku caddaatay ayaa waxay su-aaleen baa layidhi caalimiintoodii oo culamaau yahuud ay su-aaleen baa layidhi caalimiintoodi waxay khabreen baa la yidhi tawreed waxa weeye inay ku caddahay in la rajmiyo dadkaan hase yeeshee waxaan qabatay baa layidhi shafaqo oo waxa weeye ay u dhimrinayaan qolada tan maxaa yeele ilaahay walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatum waa tawdha ilaahay dad waxa weeye xuduud ilaahay ay ku quntay in loo tura ma ahan weye waxayna hadda shafaqad ugu qabataa layidhi dad asharaaftooda hay ahaayeen baa layidhi markaasay nabiga usoo xuguntameen calayhi salaatu wasalaam ayadoo markaasi ayagoo markaasi ka rajaynaya inay diinkiisa feled ay ka helaan oo ay ku baxsadaan markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu salaatusalaam xukmu diini ayuu dhahay rajmukumu dhahay waxa weeye diinkayga waxa weeye xukunkiisu waa in laydin rajmiya haw dhahay oo labadan sinaysata la rajmiyaa anigu waxaanu ogahu dhahay nabigeenna calayhi salaatusalaam tawreedna inuu sidaas qabo markaasaa bacdigood waxay yidhaahdeen jurta calaynaa yaa maxamedo yidhi maxamedo waa duujawfashay yidhaahdeen markaasuu dhahayaa li nabigeena calayhi salaatusalaam halumu ilaya biaclamikum bitawreeti ii keena ayuu dhahay ninka tawreed idinkugu aqoon badan ii keenu dhahay markaasay waxay yidhahdeen cabdullahi ibnu suuriya nin la dhihi jiray oo caalim ahay laakiin cilmigiisa waxa weeye ku kufriyey ayay maaragtay ninkaasaa noogu cilmi badani yidhaahdeen marka hadda ninkaasu meel la dhihi jira sajki ayuu joogay markaas waa loo tegaa layidhi markaasaa waxaa weeye la keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka su-aalayay zaaniga iyo zaaniyadda xukunkoodu tawreed sida uu ku yahay oo hadda koodna guunsado banaankaas ah. markaas waxau dhahaa la layidhi halay keena tawreed tawreedaa loo keenaa layidhi markaasuu akriyey baalo nabiga ku dul akriyey ilaa markaas uu ka soo gaaray aayaturajmi uu ka soo gaaro aayaturadmi markuu soo gaaray ayuu gacantiisa saaraa la yidhi wixii ka dambeeyey ayuu akriyaa layidhi markuu sidaas yeelaara ibnu suuriya waxaa nabiga la joogaa la yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam oo saxaabi jaliil ahay nin israa'iiliyan ahay oo yahuud ahay ayaa xaadir ahay laakiin nin muslim ma ahay waxuuna ka mid ahay ibnu salaam isagoo laftirkiisu axbaartoodoo ka mid ahay qabla alislaam markaasuu waxau la yidhi cabdullaahi bnu salaam yaa rasuul rasuulallaahi ina rajula akfaa aayatarajmow dhah ilay rasuulkiisaw ninkaas aayaturajmu waa qariyow dhah wa qara'a maa bacdaha waxa ka dambeeyowna akriye ilaa rasuulka calayhi isalatu salaatusalaam isagu waxna akri mahayn waxna qori mahayni markaasuu nabigu waxau amray baa layidhi meesha gacanta uu ka hayo inuu ka qaado weeye waa ka qaadaa yidhi markaasuu akriyey waxaa laga helay markaas ina almuxsana waalmuxsanata ninka hadda kahor hor guursado xuduraystay iyo naagta guursatay idaa zanayaa hadday zinaystaan wa qaamad calayhim albayina markhaatina ay isku soo kunto oo markhaati lagu oogo rujimaa waa la rajima dhagaxaa lagu dilaya wa in kaanad imra'atan xubla hadday naag uur la itaane waxa weye weeye maaragtay ah, turabasu bihaa weye waa la sugayaa weye xataa tallaca fii badnihaa inta ay ka dhalayso waxa uurkeeda ku jira weye maxaa yaele naag xaamilaan in la rajmiyo amba xuduud lagu oogo xataa tacziir ba allah ka dhigay xaaraan weeye rasuulka calayhi salaatusalaam marka wuxuu amray baa la yidhi in la rajmiyo markaasaa yahuudda arrintaas ka carootay tii baa ilaahay nooga warramaya subxaanau wa tacaala markaasuu dhahay alam tara sow arki maysidow dha ilaahay ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiibow dha ilaahay min alkitaabi kitaabka laga siiyey yudcowna xaal loo yeera yeeraw dha ilaahay subxaana wa tacaala ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa loogu yeeraayo liyaxkuma inuu xugmiyo kitaabku baynahum ayaga dhexdooda uu xugmiyo uma bacdiyeedowdha ilaahay yatawallaa waxaa jeesanaya fariiqun fariiqowdha ilaahay jamac oo minhum ayaga ka mida wal xaalum ayaguna mucriduuna kuwa jeesay yihiin oo xukunkiisa inay aqbalaan ay ka jeesteen aayaddaa marka saasuu sawnisuukeed ahay laakiin waa alcibratu bicumuumi lafdi laa biqusaab xukunkaasu sharcigeenna annaga muqarar ayuu ku yahay qofki ilaahay xugun alle kiisaa diidan oon ogolayna sidaas ayuu noqonayaa weye marka ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala daalika kaas tawalligaas iyo icraabkaas jeesashadaas ay jeesteen oy kitaabka ilaahay xukunkiisa ay ka jeesteen biannahum bisababi annahum basaabkeeday ku aatowdha ilaahay qaaluu ay yidhaahdeen lan na taaban mayso annaaru naaruna taaban mayso ilaa ayaaman maalmayaalo mooyaane ma'duudaatin oo la tiriyey macnaha ilaahay wuxuu ka warramayaa nimankan waxa weeye inay mar walba been abuur iyo iftare ay ku sameeyaan ilaahay kitaabkiisa ay ku sameynayaan mar haddii waxa weeye ay muftariin ay yihiin waxaa imaanaysa inay wax walba ay ogolaa waayaan oo ay been ay sameeyaan oo amba ay ka been sheegaan alla wuxuu yihi subxaana watacaala dalika kaas musaaru ileyhi waxaa weeye atawali walixraad weeye biannahum bisaabi annahum basaabkeeda ayuu ku ahaaday qaaluu ay yidhaahdeen ow dha ilaahay lan tamasana annagana taaba mayso annaaru nataaba mayso ilaa ayaaman maalmayaale mooyaane macduudaati oo la tiriyey afartan maalmood ayaa annagana la cadaabayaa muddadii waxaa weeye aabba'dayni dibiga ay caabudeen ayaa nala cadaabayaa kabacdina cadaabku waa naga duurayaa taas waxyaabaha iftirahay sameynay ka mid tahay oy iska been abuurteen marka taas sababteedaa u wacanow dhah ilahay inay kitaabka alla ay diidaan ah, ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala waqarahum waxaa keliyow dhah ilaahay fii diinihim diinkooda waxaa ku keliyey maakii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuu abuurta dha ilaahay diintooda waxaa ku kediyow dha ilaahay waxa ay been abuurayaan markaasuu dhah ilaahay subxaana watacaala fa kayfa sidee buu ahaanayaa xaalkoodu ilaa waqtigii jamacnaahum aanu soo kulmino liyoomin ow dhah ilaahay laamtaa bimacnaa fii ayaa laga dhigayaa liyoomin fii yoomin yoon dhexdiisaw dhah ilaahay yoonkaasoo laa rayba saki fii isaga dhexdiisa usan ahayn maalinta qiyaamo waxa ku dhacaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala fa kayfa sidee buu ahaanayaa xaalkoodu idaa waktigii jamacnaahum aanu soo kulmino liyoomin si ow ilaahay yoon dhexdiisa aanu soo kulmino ama liyoomin liajli yoomin yoon ajligiisa aanu soo kulmino yoonkaasoo laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa uusan ahayn kaasoo waxa weeye yowmulqiyaama ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wuufiyad waa loo oofinayaa kullu nafsin naf la arkay kulligeeda own ilaahay ahlu kitaab iyo qayrkoodaba weeye maalkii kasabad ay kasbataa loo oofinayaa oo maalinta qiyaamo qof walba wuxuu uu kasbaday hadduu yahay ahlu kitaab iyo hadduu qayrkiisa yahaba waa loo oofinayaa howdha ilaahay wal xaal hum ayagana ayuu ilaahay dadkii laa yudlamuuna aan laga dulminayn macnaha aan laga nuqsaaninayn xasano sayi-aadna aan lagu siyaadinayn qof walba maalinta qiyaamo wixii ou camal falay ayaa lagu jaasina howdha ilaahay oo shar iyo khayra weeye qof walba wuxuu camal falay oo shar iyo khayra ayaa lagu jaasirayaa qofna waxaa weeye xasana laga nuqsaani maayo uu la yimiday sayi-aad uusan la imaano lagu siyaadi maayo qul waxaa jira hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow allaahuma yaa allaahu allaheeyow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaa mulkiyow tuutii waad siinaysaa almulka mulkiga man tashaa'u ruuxa aad doonaysa oo khalqigaa ka mida wa tansicu lmulka mulkiga waad ka jiibaysaa boqortooyada waad ka qaadaysaa miman tashaa'u ruux aad doonaysid wa tucizu waad cizaynaysaa oo sharafaad u yeelaysaa man tashaa'u ruux aad doonaysid wa tudillu waad dullaynaysaa man tashaa'u ruux aad doonaysid biyadika yaddaada ayaa alkhayru khayrka ahda shartina lamid weeye innaka adugu allow calaa kulli shayin shay laarka kulligiisa qadiirun alli kara ayaa tahay aayaddan ayadana intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatusalaam markuu uu madiisa u yaboohay mulkigii reer faris iyo reer ruum ayaa niman munaafiqiina waxay yidhahdeen hey haasay yidhaahdeen taasu way dheertaa wax suurtagelahayna maahan marka waxayr haddii aanu bayaanno waxaa la sheegay arrintaanu heed baa la yidhi markii waxa weeye gaaladu rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa ay isu bahaysteen sanadka la yidhaahdo maaragtaya gaswatu lkhandaq ay dhacday sanadka gaswatu lkhandaq ay dhacday ama gaswatu laxsaab ayaa arrintaanu heedaa layidhi waxay yeela sanadkii sanaad oo hijrada weeye waxaa is-aruursaday baa layidhi toban kun oo waxaa weeye muqaatiloo dagaalyahan oo waxa weeye maaragtay mushrikiin ah ayaa is-aruursadaa aruursaday layidhi muslimiintuna waxay ahaayeen baa layidhi waktigaas laba kun iyo maaragtay waxaan saas uga sii badnayn weye oo nebiga calayhi salatu salaam madiina la joogay marka waxa weeye markii gaaladii ay soo hareeraysay insha allahu tacaala bayaankeeda suuratulaxzaab ayaan ugu tegi doonaa qaswadaas ka laakiin hadda waxaa weeye aayaddan sawnusuulkeeda inaan ku caddayno kali ayaanu soo qaadanay markii waxa weeye gaaladaas tobanka kuna ay soo bahaysato oy madiine meel walba kasoo hareeraysay ayaa waxa weeye rag saxaabada ka mid a ah, khaasatan ninka la yidhaha salmaanulfarisi ayaa waxau ishaara layidhi in maaragtay dhufays lagu wareejiye magaalada marka waxaa la yidhi tobanki ninba oo asxaaba waxaa loo gooyaa la yidhi afartan diraa afartan dhudhun inay qodaan weye ayagoo arrintaas ku sugan ayaa waxa weeye rag raggii ka mid ah meeshii ayaga loo gooyay qodaayeen ayaa waxaa ka soo baxay dhagax weyn ayaa ka soo baxay oo waxa weeye aan garweyntu amase waxa weeye faasku uusan karin marka waxaa weeye nimankii qaybtood ay ahayd way kurboodeen baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay soo migan galeen oy maaragtay u yimaadeen baa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa waxau qaaday baa la yidhi ee garweyntii lagu falaayey oo maaragtay lagu qodaaya dhulka aw salmaanufaaris ka qaadaa layidhi kolkaas ayuu waxau ku dhuftaa layidhi dhagixa ayuu ku dhuftaa layidhi maradii ugu horaysow ku dhuftay waxaa kasoo baxaa layidhi nuur ayaa dhagaxi kasoo baxaa layidhi nuurkii walac ka yidhi wuxuu buuxiyaa layidhi madiine hareeraheedoo dhan ayuu buuxiyaa layidhi markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahay baa layidhi allah alii minha qusuuru lxiirati waxaa ii iftiimow dhahay nabigu calayhi salaatu salaam talaha nimanka la yidhaha bani xiira ay leeyihiin kaanahaa anyaabu jilaabiyow dhahay ayadoo markaasi lamid ow dhahay eeyaha miciyadooda weeye eeyaha waxaa la yidhi miciyadoodu aad yaad iyo cad yihiin weeye marka hadda meeshaana waxa weeye bani xiira leeyahay waa magaalo oo maaragtay ah kuufa ku dhowey aheedaa layidhi marka hadda sidaas ayuu dhahay nabigeenna calayhi salaatu salaam ah, waxa loogu maselaayo oo lagu tamsiinaayo qusuurtaas amyaabulkilaab amyaabujilaabaa layidhi laba macno waa lagu sheegay ha layidhi waxaa la yidhi xagga caddaanta ay waxay ka shabahdaa maaragtay eeyaha miciyadoodaa ayaa wilkilaabay ka shabahdaa yidhi haddana waxa weeye eeyaha miciyadoodu waa isu dhadhow yihiin halayidhi ayadoona saas oo kale eed halayidhi amase waxaa laga wadaa halayidhi waa la xaqirayaaho waxa weeye adduunyadaas ay haystaan ayaaba la xaqirayaa oo waxaa la leeyahay eeyaha miciyadooday la toosaa leeyahay oo saasaa lagu xaqirayaa weye nabigu calayhi salaatusalaam larba labaad ayuu ku dhuftay baa layidhi markaasay sida haddana dhagax u iftiimaa layidhi markaasuu nabigu waxau dhahaa layidhi allah allii minhaa qusuuru ruum waxaa iiga aftiimow dhahay sarihi reer ruum ayaa ii aftiimow dhahay haddana nabigu calayhi salaatusalaam meel saddexaad ayuu ku dhuftay markaas ayaa haddana nuurkii ka baxay kolkaasuu dhahay allah allii minhaa qusuuru sancaa ilyaman waxaa ii iftiimow dhahay sarihi oo sanca ku yiilay ayaa ii iftiimow dhahay wa akhbaranii jibriil ou dhahay say jibriilna waxa uu ii sheegay anna ummatii daahira calaa kullihaa weye intaas hadda waxa weeye ii iftiinay ummadaydu inay qabto doonaan ooy mulkigooda geli doonto ayaa say jibriil ii u dhahay nabigu calayhi salaatusalaam ee bishaaraysta ayuu asxaabta ku dhahay idaa markii uu yidhi nabigu calayhi salaatusalaam munaafiqiinti baa waxay dhaheen alaa tacjabuuna sow la yaali maysiin maxamed yumaniikum wa yuciddukum albaatil waa uu idinku yeelajiil gelinaya uu idin yaboohayaa shay baatila waxauna idin khabrayaa in wax uu arkaayo waxaas hadda uu soo sheegay oo haddana waxa weeye idinka la laydin furi doono idinkuna waxa weeye god dhufaysaad meeshaan ka qodaysiin cabsi daraaddeeda mana awoodiin inaad godkaa xagga u dhaaftiin marka niman meeshaasba jooga ee dhulkaasay isagaan leeyahay wax suurtagelaya maaha markaasaa aayaddan soo degtaa layidhi markii saddexaadoo nabigu ku dhuftay calayhi salaatu salaam ayaa dhagixina oo burburay baa layidhi taasoo nabiga calayhi salaatusalaam mucjise ilaahay ka dhigay marka hadda waxaa weeye labada tan aayadood intaanan macnahooda u gelin waxaa ku soo la yidhi fadligooda axaadiis aan la soo koobi karin waxaa ka mid a ah, rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam waxau dhahay baa la yidhi ilaahay markuu amray faatixatu lkitaab faatixada iyo aayatulkursi iyo shahidallaahu iyo qul maalika maalikaalmulki ilaa maaragtay tuuliju leyla markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inay degaan oy arlada kusoo degaan waxay kasoo degeen baa layidhi kanzi oo casriga hoostiisa ahay yiilenaa layidhi waxay yidhaahdeenaa layidhi yaa rabbanaa yaa rabbanaa laa tuhbidnaa daara dunuubi wa ilaa man yacsiika ilaahw hanoo hoobinoo hana geyni waxa weeye dunuubta daarteeda arladay ku wadaan iyo dad adiga ku caasinaayo maxaa yeele samada waxa weeye ilaahay laguma caasiyo subxaanahu watacaala markaasuu ilaahay waxau dhahaa layidhi wacizatii wa jalaalii cizadayda iyo jalaalkayga ayaan ku dhaartay maa yaqra'u kuna cabdun caqiba kulli salaatin addoon idinma akriyo salaad kasta celiteeda ilaa askantu xadiirata alqudsi hadduu idin akriyo waxaa dejinayaa dahirnaanta beerteeda oo jannad ah weye waa janaatu firdowsaa la yidhaha xadiirat lqudsi calaa maa kaana minhu weye wixii ka ahaaday in lala qabo haddii kaleentood nadartu lahu bicaynay almasnuuna fi lyowmi walaylati sabciina maratan haddii kaleentood ishayda naxariista il raxmadeedaan ku fiirinayaa habeen iyo maalin toddobaatan jeer haddii kaleentood qadaytu lahu fi lyowmi waleylati sabciina xaajat waxa weeye habeen iyo maalin waxaan u fulinayaa toddobaatan xaajo oo adnaha makfirada ay oo midda ugu hoosaysa dembidhaaf ay tahay wailaa acadtuhu min caduwihi binasrihi calayh haddii kaleentoodou dhahay nabigu calayhi salaatu ilaahay subxaanau watacaala isagoo ka waramaayo alla wuxuu dhahay baa layidhi waxa weeye haddii kalentood waxaan ka korinayaa cadowgiisa uga gargaaraya walaa yamnacuhu min dukuuliljannati ilaa an yamuuta jannadana kama mancinaayo ilaa inuu dhintay mooyaane dhimasho unbaa jannada ka xigta weye laakiin hadde waxaa loola jeedaa qofka waxa weeye jawaanibta kaleentood oo shareecada ku camal falaaya oo waxa weeye wax walba markaasi waxa weeye hagaajiyo wixii faraa-ilahay wixii ilaahay takaaliif uu saaray waxa weeye gutay ayaa loola jeedaa ee qof waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wixii takaaliif ahay uu saaray aan ka soo bixin oo san mujaradkeeda iska akriyo kuwaas kuma jiro marka ilaahay markay saa yidhaahdeen nimankaas gaalada ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala munaafiqiinta markay yidhaahdeen maxamed beenuu idin yahuuhaya ayaa ilaahay rasuulkiisa waxau dhahay qul waxaad tiraa sayidka maxamedka ahow allaahuma yaa allaahu allaheeyow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaha milkiyow tuutii waad siinaysaa almulka mulkiga boqortooyada man tashaau ruuxa ad doontoo khalqaha ka mid a maxaa yeela boqortooyada iyo mulkiga ilaahay ciddow doonuu siinaya wa tanzicu lmulka mulkiga waa iska siibaysaa minman tashaau ruuxa aad doonaysane leh waa siibaysaa oo ciddaan ilaahay wax la rabin waxba noqon mayso wa tucuzu waad cijaynaysaa oo sharaf ayaad u yeelaysaa man tashaau ruuxa aad doonto sharaf ayaad u yeelaysaa ilaahay ciddow doono ayuu wax ka dhigayaa wa tudillu waad dulaynaysaa man tashaa' ruuxa aad doontane waxa weeye ciziga iyo mulkiga ayaad ka siinaysaa kolkaa ayuu saas ku diloobayaa maxaa yeelay biyadika yaddaada qudradaada ayaa alkhayru khayrka aaday wa lamid waaye ee waxaa la yidhaha min baab aliktifaa ayaa la yidhaha sanaabiila taqiikum alxara ay lamid tahay walbardana waa ku qadiran tahay inaka adugu calaa kulli shayin saylarka kulligiisa qadiirun caliikara kara ayaa marka ilaahay wax walba qaadir ayuu ku yahay saas dhehaa la yidhi rasuulka alayh salaatu salaam tuuriju leyla habeenka waad gelinaysaa fi maalinta ayaa dhex gelinaysaa oo waxa weeye maalintiiyaa ziyaadaysa habeenka ayaa nuqsaanaya oo wixii markaasi waxa weeye habeenka ka nuqsaana maalintay ku ziyaadaayeen tuuriju waad gelinaysaa alleyla habeenka fi maalinta ayaa dhex gelinaysaa bilcasfina haddana ilaahay wuxuu yidhi wa tuuliju nahaara maalinta waad dhex gelinaysaa fi leyli habeenka oo waxa weeye wixii maalinta ka nuqsaanay habeenkay ku ziyaadaya wa tukhriju alxaya midka nool ayaad soo bixinaysaa min almayiti ama min almeyti mid dhintay ayaad ka soo bixinaysaa oo ilaahay wuxuu yidhi xayi ayaad soo bixinaysaa meydaad ka soo bixinaysaa see weeye taas waxa weeye xayiga oo la soo bixinaayo waa insaanka masalanba insaanka markaasi iyo maaragtay shimbirka insaanka waxaa laga soo bixinaya meni oo masalanba waxa waaye manidu wax dhintoo kala weye inkastoo xayawaan nool uu ku jiro haddana wax dhintoo kale weeye waxa weeye shimbirkane ukun ayaa laga soo bixinayaa maxaa jeela waxaysa haddaysa xarako lahayn wax dhintay ka dhigan yihiin inkastoo dadka oo maaragtay ah, cilmu dibiga ay leeyihiin waxa weeye waxaa ku jira xayawaan oo manawi layidha ayaa ku jiro waa nool yihin wa tukriju waa soo bixinaysaa haddana almayita midka dhintay min alxayi mid nool ayaad ka soo bixinaysaa waa tii cabsigeedoo waxa weeye meyidaa lasoo bixinaya waa nudfada waaye nudfada menida waxaa laga soo bixinayaa insaan xayihaa laga soo bixinaya amase waxa weeye ukunti waayo ukunti waxaa laga soo bixinayaa shimbir xayiha laga soo bixinaya waxaa kalay culimadi yidhahdaan waxaa laysu isku asi karaa waxa weeye wa tukhriju alxaya min almeyiti waxaa la dhihi karaa layidhi xay ayaad soo bixinaysaa waa qofka muslimka ha layidhi meyidaad ka soo bixinaysaana gaal weeye maxaa yeele gaalka ayaa waxay dhici karaysa inuu qof muslima dhalo sidaa deesaanku tegi doono nebiyullaahi ibraahim sida raajixa aabihiis aasar ayuu ahay aasar gaal u ahay nebi ibraahimna waxuu ahay nebi ilaahi u ahay haddana wa tukrijulmeyita meyidaad soo bixinaysaa meyidku waa kaafirkiyaa layidhi xayi ayaad ka soo bixinaysaa oo muslima waxa weeye markaasi waxa weeye eh, meyidka lasoo bixinaya gaal weye gaalkii marka waxaa dhalaya muslimaa dhalaya sida hadda nabiyullaahi nuux waxa weeye kancaan ayuu dhalay oo maaragtay gaalahay waan kusii doonaa wa tarzuqu waad arsuqaysaa man tashaau ruuxa aad doonto bigayri xisaabin xisaab la'aantiisa ayaad arsuqaysaa wa tarzuqu waad arsuqaysaa man tashaau ruuxa aad doontane bigayri xisaabin xisaab la'aantiisa ayaad arsuqaysaa oo ilaahay subxaanau watacaala cidda u doono xisaab la'aan u arsuqayaa weeye min gayri tawaqufin calaa camalin weeye waxaa weeye markaasi arsuqaan ilaahay uu arsuqaayo camal kuma tawaqufaya oo ku istaagi maayo wa falow tawaqafaa la yidhi risqu wey calaa camalin waxa weeye haddii waxa weye qofka risqigiisa uu ku tawaqufi lahayn camalaa la yidhi ilaahay subxaanau watacaala shay markaasi cidna ma sii lahayn maxaa yeele dadki waxa weeye camal ayagoon haynin ayaa ilaahay risqi siinaya haddii camal lagu tawaqufiyo waxaa imaan laheeday inaan markaasi waxa weeye cid walba waxaysan helin laakiin hadda risqi uu ku camal waxa waaye qismatullahi alazaliya waaye qadar ilaahay subxaanahu watacaala horay wax u qadaray taas ayuu noqonayaa marka ilahay wuxuu ihi watarzuqu waad arsuqaysaa dheh man tashaau ruuxa aad doonto bikayri xisaabin xisaab la-aantiisa maxaa yeele markaas oo xaaladan aadahan ay soo degaayeen xaaladaas qaswatulkhandaqna lagu sunnaa ama qaswatulaxsaab dhibaato fara badan ayaa mu'miniinta haysay marka waxay macnaha wacdi u noqonaysaa inay mustaqbalka jiri doonto in waxa weeye risqi waasaca ilaahay uu sii doono mu'miniinta arrintiina siday noqotay maxaa yeele futuuxaad fara badan ayay markaas kabacdi heleen oo risqigoodii ilaahay waasac ayuu ka dhigay marka cid walba siday maalin ay tahay maalin damba sii ahaan mayso laa yattakhidi lmu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhum tuqaatan wayuxadirukum allahu nafsah wa ila allahi almasiir ilaahay wuxu uhi subxaana wa tacaala laa yattakid yaysan ka yeelanin almu'minuuna mu'miniintu alkaafiriina gaalada owliyaa xariir yaysan ka yeelanow ilaahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokowdha ilaahay oo waxa weeye xariirka mu'miniinta ina gooyaan gaalada yaysan xariir ka yeelanin waman yafcal ruuxi falowdha ilaahay dalika kaas oo waxa weeye gaalada xiriiriya mu'miniintana gooya falaysa ma ahan dha ilaahay min allaahi ay min diinillaahi ilaahay diinkiisa fii shayin shay ka ma ahan diinta ilahay waxu ka haysta lama arko ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane ayuuna ilaahay minhum kufaarta tuqaatan cabsasho wayuxadirukumullahu alla waxau idinkaga digayaa naftow naftiisa u idinkaga digayaa oo alla in cadhoodo idinkaga digayaa oo warkaasi idin ciqaabo haddaad gaalada xidhiidisaan wa ilallaahi ilayh xaggiisa ayaa almasiiru marjic ahaaday ilaahayna waa idin jaasinayaa aayaddan hadda marka wax yar haddaan maaragtay ku soo laabanno waxaa la yidhi way soo degtay baa layidhi waxay ku soo degtaa layidhi munaafiqi weynaayo la dhihi jiray cabdullahi uweyd bnu salool oo ra-iisul munaafiqiin ahay ninkaas wuxuu ahay munaafiq kufriga qariya ayuu ahay ba layidhi kufriga ahalkiisa u jeclaayo gaalada ayuu jeclay ba yidhi waana xiriiri jiri oo baatinka u ka la yidhi waxaana arrintaas isaga kula jiray baa la yidhi saddex boqol oo nin ayaa kula jirtay oo asxaabta nebigoo ku tartan waxayna jeclaa jireen ba layidhi cadowga gaalada inay guulaystaan oy rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabtiisa ay ka guulaystaanay jeclaa jireen haddana waxaa la yidhi islaamkay daahirsan jireen oo lisaanka keliya ayay ka hogaansanaa jireen faqadaa yidhi marka waxaa la yidhi aayadda macnaheedu waxaa weeyaa yidhi calaamada iimaanka waxaa ka mid ah cadamu muwaalaati ahlilkufri weeye dadka ahlulkufrigaas inaan la xidhiirin ayaa ka ah. marka waxaa weeye aan la xidhiirin maxaa yaminuuna billaahi walyowmil diweeg laa warag ma helaysid buudha ilaahay qood oo ilaahay iyo yowmulaaq rumeeye inay xiriirinaan jeclaanayaan dad ilaahay rasuulkiisa khilaafay marna ilahay wuxuu laa tadakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhi bilmawadda insha allahu tacala waa ku tegi doonaa marka ilaahay wuxuu ka reebayaa mu'miniinta muwaalaatu lkufaar ayuu ka reebayaa markaasuu dhahay laa yattakhidi ilmu'minuuna mu'miniintu yaysan ka yeelan buu dha ilaahay alkaafiriina gaaladowdha ilaahay awliyaa xiriir yaysan ka yeelanin oo waxa weeye gaalada iyaysan xiriirinin min duuni lmu'miniina mu'miniinta kayrkooda mu'miniinta ka soko oo xiriirka mu'miniinta ina jaraan gaalada iyaysan xiriirin maxaa yeele qofkii sidaas yeelaaya waxaa caddaanaysa inuu munaafiq yahay waman yafcal ruuxii falow dhahay daalika kaas oo waxa weeye gaalada xiriiriya mu'miniintana ka taga xiriirkooda falaysa ma ahanow dha ilaahay min allaahi ilaahay diinkiisa fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaatan oo ilaahay cabsi inaad ka cabsataanoo gaalada waxaa weye hadday ayadu xoog leedahay oo mu'miniintu wacanfo tahay lisaanka in laga xidhiiriyo waa banaan taha layidhi laakiin waxay ahayd taas intaan islaamku cidgoogin oo usan maaragtaya ayay ahaaday marka insha allahu tacaala aayaddaas bayaankeeda waan soo noqonaynaa casharkeena intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu